doonaa ataxiyaadka waa ka duwan yahay isaga ayb oo marka sujuudda labaad laga soo kaco ragcada ugu dambeyso waxyaabaha arkaanta dhiman waa fadhiga ataxiyaadka ataxiyaadkan la akhrinayo laftirkiisa intaan salliga nebiga waa rukni gaara sida ataxiyaadka rukni u yahu salliguna rukni u yahay laakiin ataxiyaadku isaga intaanuu ku egyahay marka meesha asalaamu calayka ayuha nabiyu saasaa badan in la dhaho waxaa kaloo bacdu saxaaba kasoo aroortay asalaamu cala anabiyi inay meeshaas dhihi jireen markuu nabiga dhintay kabacdi waxbaasa ah marka male saas hadii la dhahan athaani kan labaad riwaayatu bni cabaas ibni cabaas riwaayadiisa waay radia allahu canhuma can rasuuli illaahi sala allahu alayh waali wasalama ataxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu alطayibaatu lilah assalaamu calayka ayuha alnabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh assalaamu calayna wacalaa cibaadi illahi alsaalixiin ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu ana muxammadan rasuulu llah rawaahu muslimun fii saxiixihi tanna waxaa weeyaan imaam muslim baa saxiixiis ku wariyey waa ataxiyaadka nooca labaadee loo akrin karo ibnu cabaas baana nebiga ka wariyey sala allahu calayhi waalihi wasalam imaamu shaafici kanuu qaatay sababto ah waa ka ereeyo badan yahay kii hore a-imada kalena waxay qaateen eh, qaarkood kii hore cabdullahi bin mascuud maxaa yeele isaga alfaadiisa iyo sida loo wariyey iyo isma khilaafsana laakiin kan qaabkii loo soo wariyey ziyaadaad iyo qaar wax ka tago iyo siyaabo kala duwan oo sax abaa ah loo wariyey marka maadaama ay sidaas tahay labadaas myani taasaa ah iyadan ibnu mascuud lagu doortay kiis labada saxiixna waa lagu wariyey kan ibnu mascuud midkanna imaam muslim keliya ayaa wariyey athaaliu kan saddexaad riwaayatu abi muusa alashcariyi radia allahu canhu can rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam ataxiyaatu ayibaatu asalawaatu lilah taxiyaadkaana nebiga waxaa ka wariyay abuu muusa alashcari cabdullaahi bnu qays oo sidou ahaa marka altaxiyaatu alayibaatu asalawaatu lilah assalaamu calayka ayuha anabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh assalaamu calayna wacalaa cibaadi illahi asaalixiin ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh rawaahu muslimu fii saxiixihi isagana warawaynaa fii sunani lbayhaqiyi waxaanu ku warina biisnaadin jayidin can ilqaasim qaal qaasim ibn maxamed ibn abi bakaro callamatnii caa-ishatu caa-isha ay bartay radia allaahu canha qaalat waxa ay tiri haadaa kan tashahudu nabiyi sala allahu calayh waali wasalam nabiga ataxiyaadkii ou aqrin jiray waay altaxiyaatu lilahi wsalawaatu walayibaatu asalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh assalaamu calayna wclى cibaadi illahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaha ila allah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh kii ibnu mascuud oo kaleba ayb kii ibnu mascuud oo kaleba iyadana isnaadka marka xadiidkana warbaa ku jiro nataa-ijul sida wax ka tilmaamayo ayb ayb xaafidku marka nataa wuxuu ku yiri fii sanadihi maxamed ibnu saalix bni dinaar huwa mukhtalafun fiihi waa nin laysku khilaafsanyay fawahaqahu axmedu waabu daawuud wagayruhumaa waqaala abu xaatim alraazi laysa biqawiyin wakadalika layanahu daara quطniyu waama bnuhu saalix falam ajid lahu dikran bijarxin walaa tacdiilin walaa tarjamatin fi kutubi rijaal ayb siyaabahaas marka ninkaasaas ayaa ku jiro ayb bayhaqi markuu xadiidka soo saarayna wuxuu yihi asaxiixu can caaishata mawquufan fa ashaara ilaa shuduudi ziyaadika waayahay wafii hada kan dhexdiisana faa-idatun baa ku sugan buu yidhi imaamu nawowi xasanatun wanaagsan wahiya ana tashahudahu tashahudkiisa sala allahu calayh waalihi wasalama bilafdi tashahudina annaga ataxiyaadkeenna sida aan u dhawaaqayno kale yuu ahaaday oo nabiga tashahudkiisa bilafdi tashahudinaa tashahudkeenna lafdigiisao kale ayuu ahaaday isaguna warawaynaa fi muwaطa'i maliki wasunani اlbayhaqiyi wagayrihima biاlasaniidi الصaxiixati can cabdiraxmaan bni cabdin اlqaariyi wahuwa bitashdiid اlyaai ayb qaariyi waay qaari ma aha nisba oo qaari ninkaa inuu ahaa maahana waa qaara qolada la yihahdo ka dhasho ayb can cabdiraxmaan bni cabdin alqaariyi wahuwa bitashdiidi ilyaa-i waayo anahu samica cumara bna alkhadaab ayuu ka maqlay radia allaahu canhu wahuwa cala almimbari mimbarka korkiisa isagoo saaran wahuwa yucallimu nnaasa dadkana ou barayo atashahuda ataxiyaadka yaquulu u dhaha yaquulu u dhaha ataxiyaatu lilahi azaakiyaatu lilahi ayibaatu asalawaatu lilah assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh asalaamu calayna wclى cibaadi illahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaha ila allah washhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh warawaynaa fi lmuwaطa'i fi sunani اlbayhaqiyi wagayrihima ayضa biisnaadi صaxiixi can caaishaةa radia allahu canha anaha kanat taquul waxay dhihi jirtay idaa tashahadat hadday ataxiyaadsanayso altaxiyaatu الطayibaatu الصalawaatu الzaakiyaatu lilah ashhadu an laa ilaha ila allah washhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh asalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi asaalixiin wafii riwaayatin canhaa riwaayo caa-isho laga wariyey fii hadihi lkutubi ku sugan ataxiyaatu asalawaatu alطayibaatu azaakiyaatu lilah ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waana muxamada cabduhu warasuuluh assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh assalaamu calayna wacalaa cibaadi illahi asaalixiin oo waa isdabamar baa ku jira tan shadudaa soo horeyso ta kala gadaal la geeyay assalaamu calayka ayb warawaynaa fi lmuwaطa'i wa sunani lbayhaqiyi ayضa bilisnaadi saxiixi can maliki can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma anahu kaana wuxuu ahaa idaa kaana anahu wuxuu ahaa inuu atixiyaadsanayo fayaquulu ou dhahayo bismi illaah bismi illahi buu kusoo dara marka ataxiyaatu lilahi salawaatu lilahi azaakiyaatu lilah assalaamu cala alnabiyi caleyka meesha ayd waa ka cala alnabiyi buu yihi raxmat ullahi wbarakaatu assalaamu calayna wcalaa cibaadi illahi asaalixiin shahidtu an laa ilaaha ila allah shahidtu ana muxameda rasuulu llah dabaraani iyo bayhaqi ayaa weriye waxaan ujeedaa sunanbayhaq iyo muwaa laakiin bisinka kuma jiro sida riwaayaadka u badan yihiin fahaadihi anwaacun noocyo weeyaan min atashahudi atixyaadka ka mida qaala albayhaqiyu waxau yihi huwa haabitu can rasuuli illahi sal ly salama nabiga kuwa ka sugan halaathatu axaadiida saddex xadiid waay xadiidu bni mascuudin wabni cabaasin wa abi muusa kuwii uu soo hormariyay hada kalaamu lbayhaqiyi <clears throat> bayhaqi hadalkiisa waa kan ayb hadalkaas marka uu sidaas yidhi ibnu xajar nataa'ijul lafkaarka waa tacliiqiyey oo <coughs> waxa uu yidhi lacalahu araada maa fi saxiixayni aw axadihimaa wailaa faqad habata hayruhaa saddexdan baa sugan waxaa laga yaabaa inuu ka wado bukhaari iyo muslim saddexdan ayay ama wada wariyeen ama midkood oo wariyey kuwa kale laakiin saxiixeynka laguma werinin meelo kale lagu wariyey iyaguna waa saxiix laftirkooda iyaga keliya saxiix ka ah maahan buu yiri ibnu xajar nataa lafkaarka wa qaala hayruhu heyrkiis waxa uu yihi athalaatatu saddexda saxiixatun weeyaan wa asaxuhaa kan ugu asaxnimada badanna xadiidu ibni mascuud waay waclam ogow annahu yajuusu tashahudu ataxiyaad baa bannaan biayi tashahudin ataxiyaad kasta lagu ataxiyaadsado shaa qofka uu doono min hadihi lmadkuuraati kuwan lasoo sheegay ah yani kuwan lasoo tilmaamay mid kastoo ka mid a qofka inuu qabsado oo ku atixiyaadsado ayaa u bannaan haakadaa nasa caleyhi sidaa ayuu caddeeyey imaamuna shaaficiyu wagayruhu imaamkeena shaafici iyo keyrkiis min alculamaai radia allahu canhum wa afdaluhaa kan ugu fadli badan cinda shaaficiyi shaafici agtiisa xadiidu bni cabaas waay sababtuna liziyaadati ziyaadada allatii fiihi dhexdiisa ku sugan waa oo min lafdi almubaarakaat ah oo kuwa kale aan laga helayni qaala shaaficiyu imaamu shaafici waxa uu yidhi wagayruhu min alculamaai raximahum ullah walikowni alamri amarka ahaanshihiisa fiiha iyada dhexdeeda cala sacati waasacnimo korkeeda iyo watakhyiiri iyo qofka khiyaargelin iyo ikhtalafat alfaadu ruwaati ruwaadda alfaadooda ay isku khilaaftay hadii la yiraha intaanoo ataxiyaadoo noocyo kala duwan maxay u timid maadaama saca ay ku jirto iyo wusci iyo ikhtiyaar ayaa alfaada ruwaadu khilaaftay faslun alikhtiyaaru sida la doortay an ya-tiya inuu la yimaado bitashahudin ataxiyaad oo min athalaathati aluwali saddexda hore kan ibnu mascuud ibnu cabaas abuu muusa bikamaalihi in loola imaado dhamaanti dhammaystir ahaantiisi falow xadafa bacdahu qaarkiis haddii uu gooyo fahal yujzi-uhu ma gudayaa fiihi tafsiilun ayaa ku jiro ataxiyaadkii haddii uu nuqsaamiyo qaar ka tago ma u gudmayaa tafsiil baa ku jira uu yidhi faclam ogow marka ana lafda almubaarakaati waasalawaati waatayibaati waazakiyaati sunnatun wa laysa bishardin shardi kuma aha fi tashahudi ataxiyaadka dhexdiisa falow xadafahaa haddii uu gooyo ku lahaa dhammaanteed waqti sala uu ku gaabsado calaa qowlihi ataxiyaatu lilaahi dhis oo ku gaabsado assalaamu calayka ayuha nabiy u boodo ilaa aakhirihi ajza-ahu waa u gudayaa wahada kanin allah khilaafa khilaaf dhexdiisa ma ahanin cindanaa annaga shaaficiya a agteenna wa amaa baaqi lalfaad alfaadda inta soo hartay min qowlihi asalaamu calayka ayuha nabiyu laga bilaabo ilaa aakhirihi fa waajibun weeyaan laa yajuusu ma banaano xadfu shayin wax goyntiisa oo minhu kaa ka mida ilaa lafdu waraxmatullaahi wabarakaatuhu ma ahayn fafiihimaa halaaatu awjuhin baa ku sugan saddex wej liasxaabinaa bay ugu sugan tahay asaxuhaa saddexda wejkan ugu asaxsan laa yajuusu ma banaana waa xadfu waaxidatin mid in la gooyo minhumaa labadan ka mida wahaada kan huwa aladii kii weyaan yaqtadiihi daliilu daliilka uu keenayo litifaaqi alaxaadiidi calayhimaa iswaafaqid axaadiista isku waafaqday wathaani kan labaadna yajuusu xadfuhumaa in la gooyaa bannaan wathaalitu kan saddexaad yajuusu xadfu wabarakaatuhu in la gooyo duuna waraxmatullaahi marka eh, waraxmatullaahise maya yani marka almubaarakaat iyo asalawaat iyo aayibaat iyo wuxuu leeyahay sababta gooynteedu hadduu gooyo ay waxba aynan uga dhibaynin waxay tahay riwaayaadka qaarayba ka go-an tahay almubaarakaatku waa ka go-an asalawaatku waan sheegeynin marka waa ka sidaas uu leeyahay waana shaaficiyadu markaa sida ay qabaan wa qaala abulcabaas ibnu surayjin waxa uu yihi min asxaabina ka mid a ah asxaabteenna yajuusu waxaa bannaan an yaqtasira inuu gaabsado calaa qowlihi ataxiyaatu lilah salaamun calayka ayuha anabiyu salaamun calaa cibaadi illahi asaalixiin ashhadu an laa ilaaha ila allah waana muxamedan rasuulu llah wa amaa lafdu assalaamu faakharu riwaayaati assalaamu calayka weeyaan ayuha nabiyu wakada assalaamu calayna bilalifi wallaami alif iyo laam ay la socota fiihimaa labada dhexdeeda wa fii bacdi riwaayaati riwaayaadka qaarna salaamun ayaa kusoo aroortay bixadfihimaa asha laga gooyo labadaba fiihimaa qaala asxaabunaa waxay yidhahdeen kilaahumaa jaa-isun labadaba waa banaan tahay tu banaan waayo walaakina alafdala sida fadliga badan assalaamu waa bilalifi walaami likownihi alakhara maxaa yeele isaga xarfo badan walimaa fiihi wax ku suganoo min aziyaadati ziyaada iyo walixtiyaadi taxadar iyo dadaal wa ama atasmiyatu bismi illaahida lagu bilaabay qabla taxiyaati ataxiyaadka ka hor ataxiyaatuda ah. ka hor faqad raweynaa xadiidan marfuucan xadiid marfuuca ayaanu ku warinay fii sunani nasaa-iyi ku sugan walbayhaqiyi ku sugan iyo waqayrihima ee keyrkood biihbaatihaa bisinka sugidiisa waqad taqadama waxaa soo hormaray ihbaatuhaa sugitaankeeda fii tashahudi ibni cumar ibni cumar tashahudkiisii laakiin qaala albukhaariyu bukhaari wuxuu yihi wannasaa'iyu wagayruhumaa min a'imati alxadiidi ina ziyaadata tasmiyati bismillaahi ziyaadadeeda lagu soo daray ayru saxiixatin mid ayru saxiixatin saxiix maaha waatu aan saxiix ahayn can rasuuli rasuulilaahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga xaggiisa falihaadaasa darteed qaala jumhuuru asxaabina waxay dhaheen laa tustaxabu tasmiyatu bismi illaahina lama sunneeyo waqaala bacdu asxaabinaana waxay dhaheen tustaxabu walmukhtaaru sida la doortay anlaa yatiya biha inuusan la imaanin waa bismi illaahidi lianna jumhuura asaxaabati saxaabada badankood alladiina rawow wariyeen atashahuda ataxiyaadka wariyeen lam yarwuuhaa bisimki ma aynan warin hadhow marka qof hadduu yiraahdo bismi maa la diidaa bisinki ilaahay waa barako badan yahay wax fiican waayo taas maa la diidaa maanta laysku haystaa qof inuu yiraahdo ma aha maxaa yeele ma soo aroortay meeshaan waa waxa laysku hayo dhisin ma jira mase ma jira layskuma hayo waayahay meeshaas marka in sidaa loo garto faslun imaamkii wuxuu yidhi iclam ogow ana tartiiba tartiibta fi tashahudi ataxiyaadka mustaxabun weeyaan mid la sunneeyay laysa biwaajibin waajib ma aha soo iskugu xiga in laysugu xijeeya falow qadama hadduu hormariyay bacdahu qaarkiis calaa bacdin oo ka hormariyay jaaza bannaan cala almadhabi saxiixa haddaan qabana madhabka saxiixa almukhtaari ee la doorto alladii qaalahu ljumhuuruna ay yiraahdeen wanasa calayhi shaaficiyu raximahullaahuna uu cadeeyey fi lummi kitaabka umka waqiila waxaa la yiri laa yajuusu ma banaana ka alfaadi ilfaatixati faatixada sida aan loo kala hormarin karin ayaankanna loo kala hormarin loolaysu dabamarin karin tartiirtusay faatixada waajib ugu taha tan ay waajib ugu tahay wayadullu liljawaazi wayadullu liljawaazi banaanaanshada waxaa tusaaya taqdiimu salaami salaamta horumarinteeda calaa lafdi shahaadati laga hormariyay fii bacdi ariwaayaati xadiidkii haddaay aan sheegaynay waa laysdabamariya aan dhahayna wa ta-khiiruhu dibdhigiisa fii bacdihaa qaarkeed kamaa qadamnaahu sidii aan soo hormarinay oo ama alfaatixatu faatixada fa alfaaduhaa alfaadeeda iyo tartiibuhaa tartiibteeda mucjizun waaye faatixada iyo alfaadeeda iyo tartiibteeda iyo mucjiz falaa yajuusu tagyiiruhu in la dooriya ma banaana walaa yajuusu ma banaana atashahudu ataxiyaat bilcajamiyati lagu ataxiyaadsado af aan carabi ahayn liman qof qadara awoodo cala alcarabiyati qof awooday waman lam yaqdir qofkaan awoodeynin natashahada bilisaanihi luqadiisa ayuu ku atixiyaadsanayaa wayatacalamu waana baranayaa kamaa dakarnaahu saan sheegnay fii takbiirati alixraami aan kusoo sheegnay faslun assunnatu sunnada fi tashahudi atixiyaadka al-israaru weeyaan hoos u dhigid hoos loo akriyo liijmaaci lmuslimiina muslimiinta ijmaacooda calaa dalika ay ku ijmaaceen wayadullu caleyhi waxaana tusaya min alxadiidi xadiidka maa raweynaahu waxa aanu warina fii sunani abi daawuuda watirmidiyi walbayhaqiyi can cabdillaahi bni mascuudi radia allaahu canhu qaal min asunati sunnada waxaa ka mid a ah an yukhfiya qofka inuu qariyo atashahuda ataxiyaadka inuu qariyo hoos u dhigo qaala tirmidiyu xadiidun xasanu waqaala alxaakimu saxiixun ayuu waidaa qaala asaxaabiyu saxaabigu haddii uu yidhaahdo min asunati kadana kaana bimacnaa qowlihi kaana wuxuu ahaaday waxaasi bimacnaa qowlihi qowlkiisa macnihiisa ayuu ahaaday qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam hada huwa madhab saxiixu haadakan huwa almadhabu saxiixu weeyaan madhabkii saxiixa almukhtaaru ee la doortay aladii calayhi jumhuuru lculamaai ay ahaayeen min alfuqahaai walmuxadisiina waasxaabi alusuuli walmutakalimiina falow jahara bihi hadduu ataxiyaadkii kor u qaado kuriha waa la nacay walam tadul ma buraysa laakin salaatuhu salaadiisa walaa yasjudu lisahwi sahwina usujuudi maayo halkaas marka wuxuu uga soo baxay adkaartii tashahudka ataxiyaadka wuxuu lagu adkaarsanaya ataxiyaadkii marka maxaa ku xigana salliga baabu salaati salaadii cala nabiyi nabiga lagu salinayo korkiisa ayuu u baabiya xataa cadaynteeda bacda tashahudi ataxiyaadka ka bacdi iclam ogow ana salaata cala nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabiga oo lagu saliyaa waajibatun weeyaan mid waajiba cinda shaaficiyi raximah imaamu shaafici agtiisa bacda tashahudi alakhiiri ataxiyaadka dambe ka bacdi low tarakahaa fiihi haddii uu ka tago ataxiyaadka dhexdiisa oo uga tago ama tashahudka dambe dhexdiisa oo uga tago lam tasixa salaatuhu salaadiisa ma ansaxayso ma ansixin walaa tajibu salaatu salli ma waajibayo calaa aali nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabiga aalkiisa in lagu saliyo fiihi ataxiyaadka dhexdiisa cala almadhabi saxiix almukhtaar cala almadhabi saxiix almashhuuri madhabka saxiixa ah ee mashhuurka ah laakin tustaxabu waa la sunneeyaa wa qaala bacdu asxaabinana waxay dhaheen tajiibu waaba waajibaysaayay dhaheen waayahay halkan marka wuxuu ka hadlaa salliga nebiga wuxuu ku yidhi salliga nebiga atixiyaadka dambe imaamu shaafici agtiisa waa waajib aimada kalena iyagu waajib ma ka dhigaayaan sunnay ka dhigayaan sunnay ka dhigayaan aimada kale eeg waayahay axaadiis badanna waa laga fahmay marka salliga waajibnimadiisa waana arrinkii qaadiciyaad ou ku ou ku tashniiciyey imaamu shaafici uu yihi shaafici loogama horreynin salligan waajibintiisa hata marka ibnulqayimna jalaa-ulafahamka uu ku radiyey uu yihi arrintan shaafici in lagu caabeeya iska daaya bal min maxaasini madhabihi waay ayb min maxaasini madhabihi in lagu daray ahayd qaado ciyaadna kitaabka ashifa la yiraha isaga wuxuu ka buuxiyey waxyaabo nebiga yacni weyneyntiisa ku saabsan oo haddana laakiin aan wax soo aroorayba ahayn kaadidiisa waa daahir saxarada nebiga waa daahir dhiiggiisa waa daahir waxyaaba markaas ay ku sugnaadeen eh, inay ama inay sugnaatoba ay dhib badan tahay buu qariray isagoo nebigu markaasi tacdiim iyo waxyaabahan uga sii dhigayo marka tacdiimka nebiga waxaa ku weyn in salaad walba muminiinta ay ku salliyaan ayb khaybari isaguna kitaabu ka alif zahru riyaad la yiraahdo oo ku saabsan eh, salligan masalada nafsirkeeda oo riwaayadka qaar baa waxaa soo aroora kayfa nusalli calayka fi salaatina waa rukni marka cinda shaaficiyi oo marka waa in lala yimaado walafdalu sida fadliga badanna an yaquula inuu yiraahdo waaye allahuma salli calaa muxamadi cabdika warasuulika anabiyi اlumiyi wclى ali muxamadi waaswaajihi waduriyatihi kama salayta cla ibrahima wcla ali ibrahim wbarik cla muxamadi الnabiyi اlumiyi wcla ali muxamadi waaswaajihi waduriyatihi kama baarakta cla ibrahima wcla ali ibrahim fi lcaalamiina inaka xamiidu majiid afdalku saasoo inuu yidhaaha oo saa uu nabiga ugu saliya sala allahu calayhi waalihi wasalam nebiga iyo nebi ibraahim nebigaa fadli badan sida muuqatana nebiga sida yani ku sallintiisa waxaa laleeyahy ilaahu nebigaaga ku sallisaad ibraahim ugu sallisay oo kale see marka meesha ay isu qabanaysaa waxay yidhaahdeen nebiga ibraahim nebigaa fadli badan qoltaas shaki ma laha haddana sidaasoo ay tahay marka nebiga lagu saliyey nebi ibra dhinacaan nebiga dhig marka oo nebigaa salli ilaahi loo weydiinaa dhinaca kale nabiyullaahi ibraahim iyo aalu ibraahima iyagana salaad loo sheega saad ugu salliysay nebi ibraahim iyo aalkiisa nebi ibraahim aalkiisa nebigaa ka midaba sala allahu caleyh ali wasalam rasuulka dhinacaanna waa ku jiraa tashbiiha dhankan kalena waa uga jiraa wa dhankan marka wax loogu shabahaya taas warawaynaa fi hadihi اlkayfiyati waxaanu ku warinay kayfiyadan dhexdeeda fii saxiixay اlbukhaariyi wa muslimi can kacbi bn cujrata can rasuuli اllahi salى اllahu alayh ali wsalam ilaa bacdaha maahane fahuwa saxiixu min riwaayati gayri kacbin ayuu saxiixkaya wasayaأtii tafsiiluhu fi kitaabi الsalaaةi clى اnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam in sha allahu tacaala wallahu aclamu wlwaajibu shayga waajibka minhu salliga xaggiisa ka waajibka ah allahuma salli calaa muxamed wain shaaa haddii uu doono qaala wuxuu dhahayaa sala allahu calaa muxamedin wain shaaa qaala sala allahu calaa rasuulihi aw sala allahu cala nabiyi walanaa wajhun wej ayaa noo sugnaaday annahu laa yajuusu ma banaano ilaa qowluhu allaahuma salli calaa muxamedin walanaa wajhun baan leenahay annahu tajuusu inay banaantahay annahu yajuusu waxaa banaan an yaquula inuu yidhaahdo wasala allahu calaa axmeda ile nabigaan dhihi jira axmed wajna an yaquula inuu yidhaahdo sala allahu calayhi ou damiir la yimaado wallahu aclam waama tashahudu lawal oo taxiyaadka hore falaa tajibu fiihi dhexdiisa ku waajibi mayso asalaatu cala nabiyi nabiga oo lagu saliyo sal allahu calayhi wasalam bilaa khilaafin khilaaf la-aan waaji ataxiyaadka koowaad nabiga salligiisu waajib maaha wahal tustaxabu ma la sunneeyaa fiihi qowlaani baa ku sugan asaxuhumaa tustaxabu waa la sunneeyaa weyankan ugu asaxsan walaa tustaxabu asalaatu cala alaali aalka kusallintiisa se lama sunneeyo cala saxiixi waqiila tustaxabu baa la layidhi walaa yustaxabu ducaau duca lama sunneeyo fi tashahudi ilaweli ataxiyaadka koowaad cindanaa agteenna ataxiyaadka koowaad markaad dhammayso hore leh ka kac ducooyin iyo lama sunneeyo bal qaala asxaabunaa waxay yidhahdeen yukrahu waaba la kahdaa liannahu mabniyun wuxuu ku dhisan yahay cala takhfiifi fudaydin bikhilaafi tashahudi lakhiiri ee dambe si khilaafsan wallaahu aclam ayb baabu ducaa'i bacda tashahudi alakhiiri ataxiyaadka dambe marka la akriyo nebiga lagu saliyo kadib ducooyinkiisa caddaynteediibuu u baab yahay qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllah iclam ogow ana aducaaa ducada bacda atashahudi alakhiiri atixyaadka dambe kadib mashruucun weeyaan mid la jideeyey bilaa khilaafin khilaaf la-aan rawaynaa fii saxiixay lbukhaariyi iyo wamuslimi waxaanu ku warinay can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu ana anabiya sala allahu calayhi waaalihi wasalama nabiga callamahum wuxuu barbaray atashahuda ataxiyaadka uma qaala fii aakhirihi aakhirkiisa ayaa wuxuu yidhi uma yatakhayaru waa huma yatakhayaru wuu dooranayaa min adducaai ducada xaggeeda fii riwaayati lbukhaariyi acjabahu ayuu dooranayaa midka loogu jacayl badan yahay ilayhi asaga agtiisa xaggiisa fayadcuu waa ku ducaysanaya marka wa fii riwaayaatin limuslimin riwaayaat muslim u sugnaaday huma liyatakhayar ha doorto min almas'alati baryada maa shaaa wuxuu doono waclam ogow ana hada ducaaa ducadaani mustaxabun weeyaan mid la sunneeyo laysa biwaajibin waajib ma aha oo hadduu ka taga salaad ugama burayso atixiyaadkii iyo salligii bis wixii ka dambeeya sunna salaanta unbaa waajib noqonaysa marka wayustaxabu waxaa la sunneeya tadwiiluhu dheerayntiisa ilaa an yakuuna imaaman imaam inuu yahay ma ahane walahu wuxuu leeyay oo imaam hadduu yahay dadkou dhibaa hadduu aada u dheereeyo walahu waxa uu leeyahay an yadcuwa inuu ku ducaysta bimaa shaaa wuxuu doono min umuuri alaakhirati waddunyaa aakhira arrimaheeda iyo adduunyada walahu waxa uu leeyahay an yadcuwa bidacawaati ducooyinka inuu ku ducaysta almathuurati lasoo guuriyey walahu wuxuu leeyahay an yadcuwa inuu ducaysto bidacawaatin dacawaad yakhtaricuhaa isaga oo keensado waxaa fiican ducooyinkii soo aroora inaad ku ducaysatid duco adiga aada samaysatana waa ku ducaysa kartaa walma'huuratu midda nebiga laga soo guuriyaas afdalu fadli badan uma alma'huuratu midda lasoo guuriya minhaa ducooyinkan ka mida maa warada wixii soo arooray waa fii hada almowdini meeshaan wa minhaa maa ayaa kamida warada soo arooray fii gayrihi meeshaan qeyrkeed laakiin nebiga kasoo aroortay meeshaan laakiin aan kusoo aroorin wa afdaluhaa midda fadli badan hunaa meeshaan maa warada wixii soo arooray waa hunaa meeshaan kusoo arooray meesha marka maxaa laga wada taxiyaadka dhexdiisa ataxiyaadku markuu dhammaado kuwa nebigu ou aqrin jiraa jirta kuwaasaa ah ugu fadli badan waxaa ku xiga kuwii soo arooray laakiin ataxiyaadka dhexdiisa aan ku soo aroorin waxaa bannaan kuwa aan soo aroorino adiga aada ikhtiraacabto ood la timaado ama aad la imaanayso waayahay wa habata waxaa sugnaaday fii hada almowduci meeshaani adciyatun ducooyin kahiiratun fara badan minha waxaa ka mid a maa rawaynaahu waxaanu ku warinay fii saxiixay fii saxiixay اlbukhaariyi wamuslimi can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam nabigu wuxuu yihi idaa faraqa axadukum midkiin haddii uu ka faaruq noqdo uu dhammeeyo min atashahud alakhiiri ataxiyaadka dambe falyatacawad billaahi ilaahay haka magangala min arbacin afar min cadaabi jahanama jahanama cadaabkeeda wa cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa wa min fitnati almaxyaa nolosha fitnadeeda walmamaati iyo geerida wa shari lmasiixi dajaali masiixu dajaal fitnadiisa afara ilaahay laga magangala min cadaabi jahanam jahanama cadaabkeeda jahanamana marka waa daran tahay jirkay ay cunaysaa maqaarkay dhexgelaysaa qofkeeda ma ma dhimanayo ma noolaanayo yacni dhimbil iyada a ah qofkii looga qabto meeshaas ra-iisul magaartada ah madaxiisa waa karkarayaa aaday u dhib badan tahay wax ilaahay laga magan galo wa <clears throat> weliba mar marka ugu fadliga badan oo aad joogtid waa waqtigaa salaada ku jirtid jahanamada inaa ilaahay ka magan geshid qofka bani aadamka waxaa la rabaa waxa uu nool yahay inay noqdaan siduu jahanamadaas uga badbaadi lahaa falankii dhinuu qabto annaga dhan marka xeradaasaan ku jirnaa waxaan u soconnaa aakhiro janno iyo jahanamaa jiraan aakhiro marka jahanama qof kastoo uga kori lahaa oo uga badbaadi lahaa falankeed inuu qabto waxyaabaha jahanamo looga badbaadana waxaa ka mid a ah in lagu dadaalo adkaartan akhriskeeda daacaadka samaynteeda xaaraanta layska ilaaliyo waxyaabahaasaa ka mid a ah. marka qofku waa inuu leeyahay qalbi nool haddii qalbigaagu dhinto oo xayaatadii iyo noloshii ay ka baxda qalbigaaga waxaa weeyaan khatar baa ku jirta adkaartan ma lagugu karo wax wanaagsan qofkaas qofka ma lagu karaayo qofka ilaahay shaqaawo u qoro allaan ka magan galnay shaqin shaqaawo ilaahan ka magan galnay wa cadaabi lqabri qabriga cadaabkiisa ayb qabrigana cadaab buu leeyahay qofka hadduu iska dhinto maahan inuu iska tegaayo qabriga laftirkiisa waa lagu cadaab buu leeyahay marka meeshaas qabriga ah cadaabka ka jiro waa qeyb kamida uun marka cadaabka aakhiro oo qofka qabriga lagu cadaabo aakhirana waa lagu cadaaba maxaa yeeley cusmaan wuxuu dhihi jiray ina alqabra awalu manzilin min manaasili alaakhira faman najaa minhu qofkii qabriga cadaabkiisa ka badbaado famaa bacdahu aysar waxa ka dambeeya ka fudayd badan qofkaan ka badbaadinna famaa bacdahu ashaddu qabrigii cadaabna inuu leeyahayna waa laga qaadana ah. qabriga in cadaab uu leeyahay su-aalaa jirta qabriga qofkii su-aalahaas ka bixi waaye burusyo naareed malaa-ig yacni aad u ad adag oo aada u qallafsan ayaa u imaanaysa su-aalaha hadduu ka jawaabi waayena budad waxay la dhacayaan ama burusyo aada u dardaran ayay ku dhufanayaan qabrigu marka masas ayuu leeyahay qofka ku cuno qofkan zakada dhiibin oo kale iyo qofka salaada dayacoo kale iyo anwaac fara badan oo cadaab buu leeyahay ibnulqayim wuxuu yidhi ciiddan korkeeda nabadgelya inay taalla ayaa la moodaa daahirkeeda hoosteedana xasaraad iyo shallay iyo qaylo iyo cabaada ayaa loo yiri ilaa dadka dhulka hoostiisay ku jiraan oo lagu duugaaye su-aashaas marka su-aal imtixaan iskool camal maahan intaad buugga akhriso aada markaas xifdiso oo aad ka bixi kartid ma aha ninkii camal wanaagsan la yimid aa ka bixi kara kan kalena maba ka bixi kara saa darteed qofka marka waa inuu u diyaarsado ilaahay keliya ma caabuday sidii nebiga u caabuday muu caabuday base wax bidcaai ayuu la yimid waxyaabahaas dhan marka waxyaaba hortiisa yaallo wa min fitnati lmaxyaa marka waa in loo qaato si si rasmi ah in loo qaato oo dheedheel aan loo qaadanin wa min fitnati almaxyaa nolosha fitnadeeda waalmamaati geerida fitnadeeda nolosha iyo geerida fitnadeeda maxaa laga kala wadaa wa min fitnati almaxyaa nolosha fitna ay leedahay ilmaa qofka lagu imtixaanayaa lagu fidnaynaa maal baa lagu fidnaynayaa xaasaa lagu fidnay karaa wahaakada noloshu marka fitan badan ayay leedahay zamankaa wuxuu noqon karaa zaman fidno badanba oo qofku diintiisa halis ay gelayso waxaas marka ilaah in laga magan galo walmamaati geerida geerida fitnadeedana see waa qofku markau dhimanayo wuxuusa arki jirin oo arkaa malaa-ig dadka aynan ujeedin ujeedaa laba nooc waay marka dadka labo qolo ilaahi subxaanahu watacaala malaa-ig raxmad ayuu u keenaa ina aladiina qaaluu rabbuna allahu huma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun qolana ilaahay wuxuu u keenaa malaa si adag uga qaadaysa nafta oo cadaabayso marka nafta laga qaadayo walow taraa id idaalimuuna fii gamaraati lmowti walmalaa-ikatu baasituu aydiihim akhrijuu anfusakum alyowma tujzowna cadaaba alhuuni bima kuntum taquuluuna cala allahi gayra alxaqi wa kuntum can aayaatihi tastakbiruun malaaigtii baa marka ku luga fidsanaysa gacmahooday ku fidsanayaan markaasaa nafta bixiya ayaa laleeyahay maantaa la idinka abaalmarinaa cadaabkii fakayfa idaa tawafathum almalaa yadribuuna wujuuhahum wa adbaarahum xaalku sidee waayo ilaahay markay malaaigtu oofsanayso oo ay wejiga iyo dabada ka garaacayaan qola saasaa nafta looga qaadaa qolana si tartiib ah oo iyagoo bishaaraysanayo in nafta laga qaadaba waa jeclaysanaya markaas xadiidka nabiga sal allahu calayh ali wasalam uu leeyahay qofkii ilaahay inuu la kulmo jeclaystaa alle la kulankiisu isna jeclaystaa qofkii inuu ilaahay naca la kulankiisana allana waa naca la kulankiisa caaisha waxay tiri rasuulka ilaahay kulligeen dhimashada waa necabnaha markaasu wuxuu yidhi sidaas ma aha addoonku marku dhimanayo wuxuu arkayaa waxyaaba wanaagsan oo uunan arki jirin markaasu inuu alla la kulmo jeclaysan kan kalena wax daran bau arkaya markaas gadaal isu celcelinayaan wlmamaat marka fitnat lmamaat sidaas a marka la dhimanayo wamin shari fitnat lmasiixi dajaali masiixu dajaal fitnadiisa waa mid isagana dadka lagu imtixaani doono wixii markaas joogo meel walba wareegaya makay madiine marka laga reebo fitnadiisuna aad bay u weyn tahay fitnada oo watana adduunya waa qaalibkeeda wax wax ku fidnaynayo warawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslimi adduunyadan ad haddaanba u jeednaa sida wax dad loogu fidneeyey ayb warawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslimin waxaanu ku werinay labadaa kitaab dhexdooda can caaishata radia allahu canha ana anabiya sala allahu alayh wali wasalam nabigu kaana yadcuu fi salaati salaada dhexdeeda wuxuu ahaa inuu ku ducaysanayo allaahuma inii acuudu bika ilaahu adaan kaa magangelayaa min cadaabi lqabri qabriga cadaabkiisa wa acuudu bika min fitnati lmasiixi dajaal ayaan kaa magangelayaa wa acuudu bika min fitnati almaxyaa walmamaat allaahuma inii acuudu bika ilaahu waxaan kaa magangelayaa min almaathami dembi iyo walmaqrami qaan maqram waxaa weye waa deyn qofku inuu qaamoobo oo deyn loo qabsado mar walba ayb marka deyntu waa xun tahay warawaynaa fii saxiixi muslimi can caliyin radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalama rasuulku wuxuu ahaa idaa qaama ila salaati salaada hadduu isu taago yakuunu wuxuu ahaanayay min aakhiri maa shaykan ugu dambeeyo yaquulu ou dhahayo bayna tashahudi ataxiyaadsiga iyo watasliimi salaama naqsiga waxa ugu dambeeya uu dhahayo wuxuu ahaanayay allaahuma kfir lii ilaahu ii dhaaf maa qadamtu waxaan hormarsaday wamaa akhartu waxaan dib marsaday wamaa asrartu waxaan siraystay wamaa aclamtu waxaan muujistay wamaa asraftu waxaan ku xadgudbay iyo wamaa wax anta adiguba aclamu bihi aada igaga ogaal badan tahay minii aniga anta adigu allow almuqadimu midkii hore u dhiga ayaa tahay wa anta adiga almuakhiru midkii dib u dhigaya ayaa tahay qofkaa doontana horaa u dhigtaa qofkaa doontana dib laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa anta adiga maahane waraweynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslimi can cabdillaahi bni camr bni alcaasi can abi bakrin asidiiq radia allahu canhum anahu qaala lirasuuli illaahi sala allahu alayh waali wasalama ducadii hadda allahuma kfir limaa qadamtu sida ka muuqata xadiidka waxaa fadli badan ama sunno aba ah inay ugu dambayso oo iyada assalaamu calaykum un ay ku xigto waraweynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslimi can cabdillaahi bni camri bni alcaasiyi can abi bakrin asidiiq radia allahu canhum anahu qaala lirasuuli illaahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu ku yidhi calimnii ibar ducaa ducaaan duco adcuu bihi aan ku ducaysto fii salaatii salaadeeda dhexdeeda meeshaa marka waxaa laga qaadanaa saxaabadii waaweyneyd sida abuubakar oo kale cilmiga sida uu u jeclaa oo uu nebiga ayuu wuxuu leeyahy rasuulka ilaahayo ibar rasuulka ilaahayo ibar duco aan ku ducaysto salaadeeda dhexdeeda taa marka waxay kutusaysaa ducada yani qofka waxa ka dhiman mar walba inuu weydiiyo ama waxa khayrkee wanaagsan qofkii uu ku tabaayay ama qofkii yaqaan inuu su-aalo u weydiisto oo ii sheeg uu yidhaahdo ayb qaala waxa uu yidhi qul waxaad tidhaahdaa allaahuma inii dalamtu nafsii dulman kaiira walaa yakfiru dunuuba ilaa anta faqfir lii maqfirata min cindika warxamnii inaka anta algafuuru اraxiim allaahuma ya allaahu allow inii dalamtu nafsii nafsadeydaan dulmiyey dadka qaar marka waan yaabayn abuubakar inii dalamtu nafsii muxuu u dhahaa abuubakar oo la ogyahay janno loogu bishaareeyey khayrkiisa la yaqaano nafteydaan dulmiyeyda maxay tahay marka dadka qaar dulmiga waxay u fahamsan yihiin qofka inuu xado wax inuu sinaysto inuu qatli sameeyo wax dilo dulmigu saa keliya ma ahan abuubakar waxyaabahaas ma samey jirin dabcan laakiin qof walbaa qadarka uu la egyahay ayuu dareemayaa taqsiirka iyo gaboodfalka iyo sidii la rabay inuusan samey karin maadaama marka sidii la rabay aanu gaari karin qofkaani mar walbana nicamka alle ka shukrinteedu uu ka gaabinayo is og yahay taasaa marka dulmigiis uu yahay qof walbaa marka in ayaa dulmigiisu meel unbuu joogaayuu la egyahay allahuma inii dalamtu nafsii dulman kahiiran baan dulmiyey walaa yakfir dunuuba dunuubtana ma dhaafa ilaa anta adiga ma ahani faqfir lii ilaahu ii dhaaf maqfiratan dembi dhaaf min cindika kaasoo min cindika agtaada ka ahaaday warxamnii ilaahu ii naxariisu innaka anta algafuuru raxiimu ayaa tahay mid dembi dhaafid badan naxariis badan haakadaa dabadnaahu saasaan u dabdinay dulman kahiiran bithaai lmuhalahati hadii la saddex dhibiceeyey fii mucdami riwaayaati riwaayaatka badankood wa fii bacdi riwaayaati muslim muslim riwaayaatkiisa qaarkoodna kabiiran ayaa ku sugan bilbaa ilmuwaxadati bacdal hal dhibiceeyey oo kilaahumaa xasanun labaduba waa xasan waa wanaagsan yihiin kaiiran iyo kabiiran haddii la dhaho fayanbaqii waxaa haboon buu yiri an yujmaca in la kulmiyo baynahumaa dhexdooda fayuqaala la yiraahdo dulman kaiiran kabiiran horaan usoo sheegnay talfiiq nebiga kama soo aroorin oo dulman kaiiran kabiiran inuu isku daray kama soo aroorin dikriguna waa tawqiif oo waxaa lagu adkaarsanayo in wax nebiga ka yimid ay yihiin suuradan marka kathiiran kabiiran wada jirto nebiga kama imaanin kathiiran keligeed waa laga weriyey kabiiran keligeedna waa laga weriyey marka marna kathiiran dheh mar marna kabiiran keligeed dheh ha isku darin marka sida sida jamcinta talfiiqa uu sheegay waa laga fiican yahay maxaa yeele suuro aan soo aroorin baa meesha kasoo baxaysa ibnulqayim baa aada uga hadla waqad ixtaja lbukhaariyu bukhaari wuxuu xujaystay fii saxiixihi saxiixiisa dhexdeeda walbayhaqiyu bayhaqi wagayruhumaa min ala'imati bihada alxadiidi xadiidkan liducaa'i buu u xujaysteen duco la ducaysta fii aakhiri salaati salaada aakhirkeeda yacni meeshan ducaa callimnii ducaaan adcuu bihi fii salaatii salaada marka xaggay ka tahayna meesha ugu dambayso bukhaari baasaa u xujaystay wahuwa istidlaalun waa daliilsi saxiixun saxiixa fa ina qowlahu fii salaatii yacumu jamiicahaa dhammaanteed buu camimayaa wa min madaani ducaai ducada meelaha lagu malaysto fi salaati salaada dhexdeedana haada almowdinu meeshan waaye oo ugu danbaysa ataxiyaadka warawaynaa biisnaadin saxiixin waxaanu ku warinay isnaad saxiix ah fii sunani abi daawuuda can abi saalixin dakwana can bacdi asxaabi nabiyi sal allahu calayhi waalihi wasalama qaal qaala nabiyu sala allahu calayhi waalihi wasalama nabigu waxa uu yidhi lirajulin nin uu ku yiri kayfa taquulu sideed dhahdaa fi salaati salaada dhexdeeda maxaa ku dhahdaa qaala waxa uu yihi ninkii atashahadu aniga waan ataxiyaadsadaa wa waxaan dhahaa allaahuma yaa allaahu allow inii as'aluka aljannata jannaan ku su-aalanaya wa acuudu bika min annaari naarna waa kaa magangelayaa an intaasaan dhahaa markaan atexiyaadsada ka bacdi amaa inii aniga laa uxsinu ma wanaajin aqaano dandanataka adiga waxa ka damdamsiinaysa rasuulka ilaahayo walaa dandanata mucaadin mucaad wax uu ka damdamsiinayo yani adiga iyo mucaad ibnu jabal wax aada aq tirada badan ani ma garanayo ani ilaahay janna weydiistaa naarna waa ka magan galaa bis faqaala anabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu yihi xowlahaa iyada agagaaraheeda xowlahaa marka waa maxay janno ilaahay la weydiisto naar laga magan gala agagaarkeeda iyo dhinacyadeeda ayaan anaguna nu dandino aan ka damdamsiinaynaa waxaan tirada badanoo annaga aan akrinayno waa un janno ilaahay la weydiisto naar laga magan galo addandanatu kalaamun hadal waay laa yufhamu aan la fahmaynin macnaahu macnihiisa qof meel dheer kasoo hadlaayo hadlaayo oo warkiisana aadan aada u fahmaynin wa macnaa xawlahaa dandinuna ay xawla aljannati jannada iyo wanaari iyo naarta ow amase xawla mas'alatihimaa janno weydiisashadeeda iyo naarka magangalkeeda weydiisashadeeda ayb ayb ixdaahumaa midood su-aalu dalabin waay suaal oo dalab su-aashiisa wathaaniyatuna su-aalu isticaadatin magangal su-aasheed waayee taas ayaan anaguna nu dandino aan ka hadlaynaa aan ka damdamseenaynaa wallahu aclam wamimaa yustaxabu waxaa la sunneeyo waxaa ka mida adducaau bihi wamimaa yustaxabu waxaa la sunneeyo adducaau ku ducaysi bihi lagu ducaysta kaas fii kulli mowdinin meel kasta dhexdeeda loogu ducaysta waxaa ka mid a allaahuma innii asaluka alcafwa waalcaafiyata ilaahu waxaan ku su-aalanayaa cafis iyo walcaafiyata caafin ayb allaahuma yaa allahu allow innii asaluka alhudaa hanuun baan ku su-aalanayaa watuqaa alla ka cabsi walcafaafa dhowrsanaan walghinaa hodantinimo oo qalbiga aan marka hodan ka ahay ayb wallaahu aclam wsal allah wslm calaa nabiyina mxamedi